alxamdu lilahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamin wacala aalihi wasaxbih wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu salix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhm ila sufyan bn cuyeyna can amr bn dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih waslem alraaximuuna yarxamuhum araxmaanu yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طrائq الرحmة رحmة المعلمين بالمتعلمين بإقراهم أصول المتون خاصة أصول xadيث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس الثاني من مجالس إقراء وشرح كتاب رياض الصالحين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 iyo tobanaad ayuu ka bilaaban doonaa waan abi lcabaas cabdillaahi bni cabaas bni cabdilmualib radia allahu tacaala canhuma can rasuulilah rasuulka alle wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi waalihi wasalam fii ma shay yarwihi uu ka wariyay muxuu ahaa nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam can rabbihi rabbigiisuu ka wariyey tabaaraka wa tacaala qaala rabbi wuxuu yidhi xadiisulqudsi weeyaane ina allaha alla weyne kataba wuxuu qoray alxasanaat wanaagyaalo ayuu rabbi qoray iwasayi'aati xumaanyaalo ayuu rabbi qoray uma intaa kadibna bayana dalika arrinkaa wuu caddeeyey faman hama qofkii damca oo ku hamiyo bixasanatin wanaag oo falam yacmalha aanan camal falin katabaha allahu tacaala alla wuxuu u qoraa agtiisa katabaha allahu alla wuxuu u qoraa tabaaraka sareey oo watacaala kor ahaaya tabaaraka wa tacaala xasanatan xasano ayuu qoraa kaamilatan ee kaamilah qofka hadduu xasano damca kadibna xasanadii uusan camal falin oo u suurtageli weyda rabbi subxaana wa tacala xasano kaamil uu qoraa in hama hadduu damca qofkii oo doona hamigii go-aan rasmi ayuu qaatay oo biha xasanadii oo fa kadibna uu camal fala katabaha allahu ilaahay wuxuu qoraa cinda cashra xasanaatin toban xasan uu qoraa ilaa sabcumiati dicfin ilaa todoba boqol oo laalaab laga gaaro ilaa adcafin kaiiratin laablaabya aada u tiro badan in hama qofka hadduu damca muminka ahaa addoonka alla subxaana wa tacala hadduu damca bisayi'atin inuu xumaan fala xumaan uu sameeyo oo falam yacmalha uusan camal falin katabaha allaahu cindahu alla wuxuu u qoro agtiisa xasanatan xasano oo kaamilatan kaamila weeyaan ilahay darteed uu u taga wain hama hadduu damca bihaa xumaantii ayuu damcay sayi'adii ayuu damcay oo fa camilaha kadibna wuu ku camal falay katabaha allahu alla wuxuu qoraa sayi'atan xumaan waaxidatan ee keliya muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya nabigeena sal allahu aleh ali wasalam uu rabbigu ka wari caza wajal xadiisu haddii addoonka allah uu khalqay uu xumaan sameey xumaan muxuu ahaa damca wanaag damca cafwan kadibna wanaagga asaga uu la imaan waayo oy u suurageli weyda xasano kaamil baa loo qoraa hadii aad xasana intuu damca kadibna uu xasanadii la imaado go-aan kadib toban xasano ayaa loo qoraa ilaa laga gaarsiiyo toddoba boqol oo laablaab ilaa laablaabyaalad kasii badan ilaa loo gaarsiiyo hadii laakiin uu qofkii xumaan damca xumaantiin uu rabbi dartii uga taga subxaana wa tacaala waxaa loo qoraa xasano kaamila haddii aad xumaantii ku dhacana intuu damca kadibna uu ku dhacana hal mxuu ahay sayi ah iyo xumaan baa loo qoraya cadliga alle iyo naxariista alle subxaana wa tacala ay tusinaysaa xadiid ku weyaan xadiidka labaiy tobanaad caawa axaadiista aad bay u dhedheer yihiin waxaa laga yaabaa xitaa cashiradii intaan rabin inaan caawa gaarsiin weyne marka xadiid aad u cadiim ah oo macnaha ay xambaarsantaha in aad u weyn yahay cadadka safaxaadka ama suutuurteedana aad u badan tahay ayaan mxuuah insha allah tacala caawa ku jirnaa marka iyaanan loo qaadan in mxuua cashirada la gagaabin doono insha allah caza wajal oo aad bay u socon doonaa biidn illah caza wajal xadiidka labiy tobnaad an abi cabdiramaan cabdiramaan abi waxaa la wariy cabdilahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma qal wuxuu yidhi abi cabdiraxmaan samictu waxaan ka maqlay rasuul allah rasuulka al sala allahu alayhi waalihi wasalam yaquulu rasuulkaoo dhahaayo ama lah intalaqa waxaa tagay halaaatu nafarin saddex nin ayaa tageen oo miman ka mid ah kaana ahaaday qablakum dadki idinka horreeyey duulalki idinka horrey ka mid ah, ama ummadihii idinka horreey xataa awaahum ilaa ugu dumo almabiitu baryitaankiia wuxuu ugu dumay oo kusoo muxuu ahay leexiyey xataa awaahum ilaa uu kasoo duma almabiitu baryitaankii uu ku qasba ilaa haarin god inay galaan muxuu ahay baryadii iyo baryigalkii ayaa wuxuu ku qasbay inay meel kale galaan waayaan ilaa god inay helaan mooyane god inay galaan oo fadakhaluu kadib godkii ay galeen wayaan inay saxdaan fanxadarat waxaa kusoo wilwiloontay oo kusoo rogantay oo kusoo dhacday sakhratun jibaal dhagax weyn ayaa jibaal la marka dhagax weyn oo aad weyn ayaa kusoo rogmay oo min aljabali buurta kasoo rogmay fasadat calayhim waxay ku shartay alhaara godka ayay ku shartay weyaan albaabka godka laga galay ayaa mxuu jibaal weyn baa kusoo rogmay jibaalka ayaa marka sharay weyaan fa qaalo waxay idhahdeen inahu shaniye laa yunjiikum idinma koriya min hadihi sahrati buurtan mxuu aha idin dabooshay iyo mxuu ahaa jibaalkan ilaa an tadcuu inaad baridaan allah alla weyne tacaala kor ahaaye bisaalixi acmaalikum camalkiina subanaa inaad ilaahay ugu tawasushaan subxaana wa tacaala mooyane si kale oo lidinku badbaadina malaha tawakulka marka tawasulka cafwan laba qaybood weyaan waa mashruucun waa bidciyun qeyb maxaa mashruuc ah oay ka mid tahay allah asmaadiis subxaana wa tacala qofka in ilaahay loogu tawasulo subxana wa tacaala in qofka camalka saalixa ood sameey rabbi ugu tawasalo subxana watacala wixii la midka weeyaan kan bidciga ahna waxaa weeyaan waxyaaba uu rabbi subxaana watacaala uusan ka dhigin in dariiq loo maro oo lagu tawasula in lagu tawasula sida mxuu ahaa qofka dhintay oo kale in ilaahay loo sii maro subxana watacaala waxaa laga yaaba qofka marka dambe inuu gaarsiiyo in heer istiqaae iyo barye iyo uu gaaro weeyaan tawasulka marka istiqaaadana laba xugun bay kala leeyihin abcan waxay marka yidhahdeen inaad rabbi subxana watacala ugu tawasushaan asmaadiisii muxuu ahaa acmaasha wanaagsan la timaadeen mooyane si kale kuma badbaadaysaan fa qaala rajulu nin baa markiiba istaagay oo wuxuu yidhi fa qaala rajulu nin wuxuu yidhi oo minhum saddexda nin ka mid ah allaahuma allahayow kana lii waxaa ii sugnaaday abawaani laba i dhashay min baabi takhliib weeyaan al abawaan laba aabbo weeyaan macnaheeda marka waa aabbiyo hooyo laakiin min baabi takhliib ayaa la yidhahdaa oo labadii dhashay weeyaan kaana waxaa ii sugnaaday li ani waxaa ii sugnaaday abawaani laba i dhashaybaa ii sugnaaday laba waalid baa ii sugnaaday shaykhaani duqoobay kabiiraani weliba u sii weynaaday wa kuntu waxaan ahay laa uqbiqu midaan caana siinin abuuqa la yidhahdaa caanaha eh, in la liso waqtiga galabta ah kadibna la siiyo qofka ayaa abuuqa la yidhahdaa caanaha subaxda ama duhurka la cabo ay wixii ka horeeya abuuq lama yihahda laakiin abuuqa waa caanaha galboodka mxu waa cashadii oo kale waa caano casha ah weeyaan biluqati casrina wa kuntu waxaanay laa uqbiqu midaan caana siinin qablahumaa labadooda muxuu ahaa ka hore ahlan xaas iyo caruur walaa maalan addoommo maalka dabcan oo addoommaha weeyaan fanaa waxaa ila fogaaday bi aniga alabu shajari sahan baa ila fogaaday inaan muxuu ahaa sahmiyo oo meel caws iyo meel muxuu ahaa geeda fiican le iyo inaan soo fiiriyo ayaan u baxay subaxdii kadibna tiyaa ila fogaatay fanaa waxaa ila fogaaday bi aniga alabu shajari sahan baa ila fogaaday yowman maalin falam arux sooma laabanin calayhima dushooda xataa naamaa ilaa ay ka jiifsaan oo ay ka hurdaan wayaan fa xalabtu kadibna waan soo lisay lahumaa iyaga qabuuqahumaa caanahoodiiaan usoo lisay fa waan la kulmay oon helay naa'imayna iyagoo hurdayaan fa karihtu kadibna waxaan nacay an uqiidahumaa inaan ka kaciyo hurdadii ayaan nacay aw an uqbia inaan kadibna caana siiyana waa nacay qablahuma hortood ahlan reer iyo xaas iyo caruur aw maalan maal falabihtu waa nagaaday wlqadaxu wlxaal alqadaxu dhakalkii ama gaawihiina calaa yaday yadii gacantayd uu ku sugan yahay weyaan antadiru aan sugaa istayqaadahumaa inay baraarugaan ayago ay soo kacaan xataa baraqa alfajru ilaa muxuu aha salaada ay ka dilaacda weyaan fajarku ka dilaaca intaas ayaan taagnay weyaan canisaa u hayay wasibyatu caruurta yaryaraana yatadaaquuna ay ku sambariirayaan ama ay ku ooyayaan cinda qadamaya labadaydu logood hoostooda ay ku oynayaan weyaan fastayqada way baraarugeen labaday dhashay oo fa sharibaa kadibna way cabeen qabuuqahumaa caanahoodii ayay cabeen weyaan allaahuma allahi in kunta haddii aan ahay facaltu mid falay daalika arrinkaas ibtiqaaa wejika wejigaada doonitaankiis mid u sameey haddii aan fafarij naga fayd rabbiyow canaa annaga maa naxnu fiihi waxaan ku sugan oo min hadihi sahra jibaalka nagu habsaday rabbiyow naga dulqaad weyaan fanfarajat kadibna waxaa faydantay shay qaybbaa faydantay oo buurti qaybbaa ilahay subxana watacala uu ka qaaday ka durjiye weyaan oo laa yastatiicuuna ayna awoodi karin alkhuruuja minhu inay ka baxaan qaala alaakharu kii ka labaada wuxuu yidhi casharkiisuu qaadanaya asna allaahuma allahyow inahu shaniye kaanat waxay sugnaatay li aniga ibnatu camin gabar ilma adeer aan nahay kaanat waxay ahayd axaba annaasi dadka kan tan looga kalgacayla badan yahay ilaya ani xaggayga wa fii riwaayatin kuntu waxaan ahaa aniga uxibuha mid jecel ka ashadi maa yuxibu siday u jeclaadaan tan ugu daran alrijaalu ragga annisaa haweenka siay u jeclaadaan aan u jeclaa weyaan tan ugu daran weliba fa aradtuha waxaan ka dalbaday calaa nafsiha nafteeda ayaan ka dalbaday oo inaan mxuu aha xumaan ku sameeyo ayaan ka dalbaday weyaan famtanacat waa idiiday minii aniga waa iska ka reebta weyaan xataa alamat ilaa ay ka asiibto ay kaga dhacdo biha iyada sanatun abaar oo min asiniini mxuu ahay ah, ah kaga dhacdo fa jaaatnii kadib waa ii timid gabadhii ayadoo waxay weydiisanayso fa acaytuha waxaan siiyey cishriina wa miata diinaar boqol iyo labaatan shilin oo dahab ah oo aad boqol iyo labaatan shilin oo dahab ah, wax aad u badan weyan diinaarka wax aad u badan weeyaan maxaan u siiyey ma ilaah dartiis aan u siiyey mise qaraabanimaan u siiyey maya calaa an tukhallii inay i banayso bayni aniga iyo iyo wa bayna nafsihaa nafteeda inay muxuua dhexdanaga ka baxdo oo waxaa weyaan xumaanta iga ogolaata ayaan muxuua usii weeyaan fa facalat wayfashi gabadhi dhibka u geynaa weeyaan xataa idaa qadirtu qadirtu markaan awooday calayha dusheeda oon awood muxuu ah inaan xumaan ku sameey awoodaan u helay wa fii riwaayati riwaayadna waxaa kusugnaed falamaa qacadtu markaan fariistay bayna rijlayha labada lugood dhexdeed markaan fariistay qaalat waxay tihi ittaqi lah alla ka baq walaa tufdi habjebinin alkhaatama bikaarada ilaa bixaqii xaqiisa mooyaan inaad muxuu ahaa aad nikaax iyo mahar aad muxuu ku jibisa mooyaane xaaraan ha ku jibinin waa ilaah ka baq subxaana tiri fansaraftu iimaankii baa marka ninka dhaqaaqay fansaraftu kadibna waan ka leexday oon ka dul istaagay canha iyada wahiya iyadan axabu naas dadka qofkaan ugu jecelahay ilaya ani xaggayga iyadoo ah wa taraktu waan ka tagay adahaba dahabkii aladii kaasoo acaytu ansina ilahay dartiisaan ugu tagay subxaana wa tacaala nacam allaahuma allayu in kunta haddii aan facaltu mid falay dalika arrinka asaga ibtiqaa wajhiga wajigaada doonitaankiisa haddii aan u falay fafruj naga fayd canna annaga maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay oo waxaa weyn buurtaan iyo naga dulqaad weeyaan dhagaxaan fanfarajat waxaa faydanta asakhratu buurti hayra anahum laakin anahum laa yastatiicuuna ma awoodaan alkhuruuja minha inay ka baxaan awood uma laha weeyaan wa qaala haalidu kii saddexa wuxuu yidhi allaahuma allahyow inii aniga ista'jartu waan ijaartay ujaraa dad shaqaala aan ijaartay oo shaqo i qabtaan fa acaytum kadibna waan siiyey ajrahum ujuuradooda ayaan siiyey iyo mxuu ahaa lacagta ay ku shaqeeyaan baan siiyey jornaatiga ayaan siiyey hayra rajulin nin intaana ka ahayn waaxidan oo keliya taraka wuu ka tagay alladii kii oo uu iskaga taga wayaan telefoonada jazakum alla khayran hala xiro allah idin xifdiy faamartu waxaan u rogrogay oon u business garay ama u tijaareeyey ajrahu ujuuradiisa ayaan muxuua u rogrogay oon ugu shaqey weye xataa kaurat ilaa ay ka badata minhu xaggiisa almaalu maalka fa jaanii kadib ninku waa yimid bacda xiina muddo kadib faqaala wuxuu yidhi ya cabdallahi addoonka allow addi ilaya waxaad ii guddaa ood isiisaa ajri ujuuradayda aan kugu shaqeeyey jornaatigayga isii weyaan faqultu waxaan idhi kullu maa taraa waxaad arkaysoo dhan min ajrika waa ajuuradaadi iyo jornaatigaadi min alibili geela iyo walbaqari looda ah iyo walhanami ariga ah iyo walraqiiq addoomaha ah inta waxaanaad aragto geel ama lo ama ari ama addoommo ah adaa iskale weeyaan faqala wuxuu yidhi ya cabdallah addoonka laa tastahzi bi ha igu jeesjeesin oo ciyaarta iga dhaafniyo faqultu waxaan idhi laa bika kuguma jeesjeesaayo faahadahu wuu qaatay xoolihii ninkii kullahu dhammaantiis weliba fastaaqahu waana wada kaxaystay falam yatruk shayan hal shayna kama tegin hal shay kama tegin geelii arigii loodii addoomihii wixii dhan waa wada kaxaystay subxana allah bini aadamku cajiib allahuma allayu in kunta haddii ana facaltu mid falay dalika arrinka asaga ibtiqaa wajika fafruj naga fayd cannaa annaga maa naxnu fiih waxaan ku sugannahay oo kurbada ah rabbiyow naga fayd fanfarajat isakhratu buurti ayaa faydantay fakharajuu ayagoo socda ay baxeen weeyaan muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim ayaa wariyan weyaan xadiidkan waa xadiid aad u cadiim ah wuxuu tusinayaa qofka bini aadamka ah waa musaaxibun lilkurab inuu kurba iyo dhibaatooyin ay muxuay soo wajahaan mucarad buu yahay daa'iman wa abadan dhib baa ku qabsan karaa inta iyo intaa toori lagaa saari karaa wakhtigaasoo kale ood muxuu ahay awood iyo tabar haynin cid alba qaalisan aan la arkin waxaa ku badbaadin kara muxuu ahaa qofka inuu ilaahay subxana wa tacala ugu tawasulo acmaal uu dartiis u sameeyey cid kale ha lagaa sheego ha lagu arko ha lagugu ammaano muxuuah magacaaga ha ku soo baxa wamaa ilaa dalika iyo aqraarta muxuah wax loo bixiyo ama wax loo qabto acmaasha loo sameeyo acmaasha ayada ah muxuu ahaa oo noocaas ah midaan ahayn oo nadiif ah in ilaahay subxana wa tacala loogu tawasulo oo rabbi oo haddii aan arrintaa dartaa u sameeyey ama maalin fulaan marka qofka waxaa loo baahayay muminka ah inuu yeesho khabii'a ah baynahu wa bayna rabbihi tabaaraka wa tacala wax oo u qarsoon oo bini aadanka ay ka warqabin oo maalinta muxuuaha uu khatar galo uu yidha rabbio waxaa wey maalin fulaan intaas dartaas aanusame darta aan u sameeyey igu badbaadi xitaa qiyaamadii waxaa laga yaaba qofka maalinta qiyaama markii naar uu mutaysto inuu yidhaha rabbiyow darta ayaan muxuu aha arrintaa u sameeyey ee rabbiyow taa igu badbaadi oo arrinta ilahi subxana wa tacaala ugu shafiica waa suuragal weeyaan marka xadiidkan waa xadiid aad weyn oo cadiim ah qofka muminkana waxaa loo baahan yahy waxyaaba acmaal badan oo muxuu ahay kayd ku ah oo marka khatar aad gasho aad u baxsato inaad muxuu yeelato weeyaan baabu tawbati towbada ayuu baab yahay weeyaan qaala alculamaau culamada waxay yidhaahdeen altowbatu towbada waajibatun waa waajib sida salaadoo kale waajib u tahay min kulli dembin dembi la arka in laga towba keeno fain kaanat haddii ay tahay almacsiyatu macsiyad haddii ay tahay bayna alcabdi addoonka isaga dhexdiisa iyo telefonka meel qaala culama culamada waxay yidhahdeen atarbiya atawbada towbada waa cafwan ikhwaani telefoonada waxaa haboon in aan muxuu ahaa codka laga xiro maxaa yeelay tashwiishay keenayaan nabi moxamed caleyhi afdal salaatu aska tasliim ayaa halkan ka dhawaaqa ikhwaani xadiidkan la akhrina waa nabigeena alay sla slam xadiidkiisi waa hadalkiisi weyaan marka qofku inuu telefoon ku hadlo nabi moxamed alay sla slm oo hadli waxaa weeyaan waa suu adab maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam marka arrinta ayada ha loo baraarugsanado telefoonada ha la iska xiro ama codka laga xiro arinta iyada waa arin culus weeyaan waa khatar qofka inuu dembi weyn ka qaado arrinta iyada marka loo baraarugsanad arinta jazakum alla khayra nacam inta miya jazaak allah khayran waa wax fiican taas aad u wanaagsan waa qaala alculamaa culamada waxay yihaen atawbatu towbada waajibatun waa min kulli dembin dembi la arka in laga tooba keena waa waajib wey looga tooba laga soo noqdo waa waajib weeyaan fa in kaanat haddii ay tahay almacsiyatu macsiyada bayna alcabdi addoonka mid udhexaysa wa bayna allahi tabaaraka wa oo laa tatacalaqu aanan ku xirnayn bixaqi aadamiyin ibni aadam xaqiisa aan ku xirnayn falaha iyada waxay leedahay alaaat shuruuin saddex shardi bay leedahay axaduhaa shardiga koobaad an yuqlica inuu ka fua inuu ka fuqa uu ka siima can almacsiyati dembiga uu ku jiray qofka inuu muxuuha ka dhexbaxa wahaani tan labaadna an yandama inuu ka shallayo calaa ficliha falitaanka uu falay inuu ka shallayo anlaa yacuuda ilayha abada weligiis inuusan ulaabanan inuu go-aansado weyaan fain fuqida hadii la waayo axadu sadexda shari mid kamid hadii la waayo lam tasixa ma ansaxayso towbatuhu towbadiis ma ansaxayso weyaan taa hadii ay udhexayso adoonka iyo rabbigiis weyaan dembi adiga iyo rabbigaa kaa dhexeeyo hadii ay ta weyaan wain kaanat hadii ay tahay almacsiyatu macsiyada tacalaqu mid ku xiran oo ku tacalluqda biaadamiyin bini aadan oo xaq bini aadan hadii ay tahay fa shuruutuhaa shuruudeeda arbacatun afar weeyaan haadihi alaaa saddexda aan soo sheegnay iyo iyo wa an yabra inuu ka beri noqdo ood ka xalaalooba min xaqi saaxibiha qofka muxuu ahaa saaxibkeed ahaa macsiyada aad aad gashay saaxibkeeda ahaa inaad ka beri noqoto weyaan see looga beri noqonay fain kaana hadii ay tahay maalan maal haddii ay tahay aw naxwahu maal i wixii la mid ah raddahu ilahay qofki wuu celinaya weyaan aad ka qaadato wain kaana hadduu yahay xadda qadfin inaad mxua qadaftay qofkaod wax ka sheegtay ood cirdigiisa aad durtay haddii ay tahayna ama zinaad ku sheegtay ama xumaan baad ku sheegtay noocaasahna iyo wanaxwahu makanahu minhu uu isu dhiibaa qofka uu isu dhiibayaa aw alaba cafwahu cafigiisuu dalbayaa wuxuu ley waan ku qadfay marka xadki iga oofsa amaba waxaa weyaan cafi buu leeyahay wain kaana haddii ay tahay iibatan xan haddii ay tahayna wamaa aad bay u badan tahay loo furay saasaa loo waxyaaba ugu daran oon isleenahay mxuu aha ama isleeyahay waana halaagi doontaa oo khatar ayaan ugu jirnaa waxanta weyaan ciyaadan billah waa khatar istaxallahu minha wuu ka xalaalaystaa niy waxaad leeyahay waxaa weyaan arrintaasaan kuga xantay iga dha mxuuah iska keecafi adig maanta intaad xamatay maanta bas ah koobi kartaa intaad usbuucan xamatay miyaad koobi kartaa intaad bishaan xamatay miyaad koobi kartaa intaad sanadkan xamatay miyaad koobi kartaa sanadkan laba iyo toban bilood lasoo dhaafay iyo maanta fadhigaan aan fadhiin inta qofood xamatay xitaa miyaad xasuusan kartaa waa imtixaan xaqiiqatan istaxallow mina waa ka xalaalaystaa weyaan oo ii dhaafuu dhahaa haddii marka la kari waayo maxaa la samayn qofka uusan xataa aqoonin cid waxanta cid kalaba waa ka xaalina alyowm qofki inuu muxuu ahay leyle nahaar dadka iyaga aha un ilahay dambi dhaaf u weydiiyo wax kaloo samayn kara lama arka nacam wayajib waxaa waajib an yatuuba inuu muxuu ahay ka tooba keena min jamiici dunuubi dunuubta dhammaanteed ayaa cinda ahli lxaqi dadka aluxaqiga ahlusunna agtooda qofka haddii dambi badan u galay aduu qeyb ka soo laabta qeybta ayaga toobada waa ka ansaxaysaa min dalika dembi dembiga asaga weyaan wa baqiya caleyhi lbaaqi inta hartayna way ku baaqi qof dayn lagu lahaa oo dayn iska bixiyo kale weyaan waqad tadaaharat way isu kaalmaysay dalaa'ilu lkitaabi kitaabka daliilyaalkiisa oo qur-aanka weyaan iyo wasunat sunada waxay isugu kaalmeeyeen iyo wa ijmaacu lummati ummada mxuu isku ijmaacday calaa wujuubi tawbati towbada inay waajib tahay dembiga laga tooba keena qaala rabbuna tabaaraka watacala qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi watuubu war usoo laabtaay ila allahi alla weyne jamiican dhammaantiin amaba mxuu ahay dembiga dhammaantiin ama dhammaantiin ayuha almu'minuuna muminiintiyey lacalakum waxaad mudantiin tuflixuuna inaad liibaantaan weeyaan wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi istakfiruu rabakum rabbigiin usoo mxuu ahaa dambidhaaf weydiista istakfiruu rabakum rabbigiin dambidhaaf weydiista uma intaa kadibna tuubuu ilahi usoo laabta weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alla inabi rumeeyow tuubuu usoo noqda ila allah alla weyne towbata noqoso nasuuxan ee nasuuxa weeyaan waa towbada shuruuda laga hela weyaan nacam xadiidka saddexiy tobanaad wacan abi hurayrata waxaa la wer radi allahu tacala anhu arda cabdiraxmaan bin sakhr dowsi weyn raawayat lislaam qaala wuxuu yidhi rasuula allaahi sala allahu calayhi waslem rasuulka alle waxaan ka maqlay yaquulu isagoo lah wallaahi allahn ku dhaarte innii aniga la astakfir waan dembi dhaaf weydiistaa allah alla weyne wa atuubu ilah waanu tooba keena filyowmi halkii maalin akara min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan baan rabbi u tooba keena oon dembi dhaaf weydiistaa rawahu lbukhaariyu imaam buhaari ayaa xadiidkan wari weyaan xadiidka afariyo tobanaad ar ibna yasaar waxaa laga wari almusani radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi yaa ayuha naas wardadow tuubuu war usoo noqda ila allaha la weyne wastaqfiruuh dembi dhaaf weydiista fa innii aniga atuubu waan tooba keena fi lyowmi maalintii miata maratin boqol jeer baan ilahay usoo noqdaa subxaana wa tacala oona dembi dhaaf weydiistaa rawaahu muslim xadiidka shan iyo tobanaad wa can abi xamzata xamse abihi waxaa laga wariyey anas ibni malikin alansaari oo ahaa khaadimi rasuulilahi sala allahu alay ali waslam nabiga alle adeegihiis ahaa radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi abi lallaahu alla weyna-ayaa afraxu ka farxitaan badan bitawbati cabdihi adduunkiisa adoonkiisa soo noqoshadiisii toobakaankiisa min axadikum midkiin ayuu ka farax badan yahay oo saqada ka dullacay calaa bacirihi ratigiisii ka dullacay ah, saqada ka dullacay oo helay weeyaan calaa bacirihi ratigiisi ka dullacay weeyaan waqad adalahu alxaal qad adalahu horaana uu lumiyey fii ardin arrana uu ku lumiyey falaatin bahgooyo ah ayuu ka farax badan yahay weyaan ilaahay subxana wa tacala markuu addoonka usoo laabto wuxuu kaga farax badan yahay qof wuxuu ka farax badan yahay qof ama mid adinka idinka mid ah oo riti watay ritiga uu ku lumiyey meel bahgooye oon biyo iyo lahayn oo saxaro ah. cid uu alaalaasan karan aan la arkin oon iyo muxuua baahin uu dhimanaa qofka haddii usan zaad helin kadibna siduu u raadinaya uu ka dullaacay marka ritigii qofka asaga faraxiisa iyo rabbi subxana wa tacala markuu addoonkiisa usoo laabto rabbi ayaa ka farax badan subxaana wa tacala addoonkiisa towbadiisa uga farax badan weyan saasuu nabigeena sal allah aleh ali waslem muttafaqun aleyh xadiidka waa muttafaq bukhaari muslim ayaa wariyeen weyaan <clears throat> wa fii riwaayatin riwaayad waxaa ku sugan oo limuslimin imaam muslim uu wariyey allahu lallahu alla ayaa ashaddu ka daran faraxan xagga faraxa bitowbati cabdi addoonkiis markuu usoo tooba keeno xiina yatub markuu tooba keena ilaahi isaga min axadikum midkiin kaana ahaaday calaa raaxilatihi gaadiidkiisa saarnaa biardin arlo oo falaatin bahgooye ah ay ka farabaxsatay ka luntay minhu isaga wa calayha daabadii iyo mxuuaha gaadiidkiina waxa u saarnaa acaamuhu cunadiisi wa sharaabu cabitaankiisa oo fa ayisa minha ka quustay fa ataa kadibna imaaday shajaratan geed imaaday oo fadajaca kadibna saaxday fii diliha ah harkeeda saaxday waqad ayisa walxaal qad ayisa uu ka quustay min raaxilatihi daabadiisii iyo gaadiidkiis ka quustay weeyaan fa baynamaa waqti huwa isaga kadalika awsaa ku sugan yahay quus iyo mxuuah gaadiidla-aan uu ku sugan yahay id huwa isagii bihaa daabadii amaba gaadiidkii oo cindahu agtiisa qaa'imatan taagan cindahu agtiisa taagan ayuu marka arkay fa akhada kadibna uu qabtay bikhitaamiha hogaankii iyo xerigii muxuuaha neefka ku xirna qabtay weyaan neef ku xirnaa qabtay uma intaa kadibna qaala yidhi min shiddati alfaraxi farxad darteed yidhi allaahuma allehyow anta adiga cabdii addoonkayga ayaa tahay wa ana anigana rabbuka rabbiga ayaan ahay weyaan saasuu yidhi akhtaa ninkaa wuu gafay min shidati alfaraxi farax dartiis ayuu la gafay ninka isagoo isku dardarsamay oo farax dartii la gafay rabbi subxaanahu wa tacaala markuu addoonkiis usoo laabta ayaa ka farax badan weeyaan saasuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam waa boorrin meesha ugu dambaysay oo laisku boorrina qofka inuu habeen iyo maalinba rabbi u tooba keena subxaana wa tacaala xadiidka lixi tobanaad wacan abi muusa waxaa laga wariyey cabdillahi bni qays alashcari laqad uutiita mizmaran min mazaamiiri ali daawuud ninka la yiri weye radi anhu ardaa nabi nabig wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali waslem qaala wuxuu yidhi nabigeen ina allaha alla weyne tacaala korahaye yabsut uu u fidiyaa yadahu gacantiisa ayuu fidiyaa bileyli habeenka ayuu fidiyaa liyatuuba inuu tooba keeno ayuu u fidiyaa musiiu nahaari maalintii qofka xumaanta la imaaday oo dembaabay wayabsut rabbi wuxuu fideeya yadahu gacantiisa ayuu fidiya binahaari maalinta liyatuuba inuu tooba keeno usoo laabto musiiu leyla habeenka qofkii dembiga falay xataa tatluca ashamsu qoraxda ilaa ay ka soo baxda min maqribiha meesha ay udhacaysa ilaa ay ka soo baxda rabbi saasuu sameeya rawaahu muslimun xadiidka muslim ayaa wariyey rabbigan subxaana wa tacaala wuxuu fidiyaa gacantiisa marka gacan rabbi laga hadla subxaana wa tacaala madaxadii ay kusoo dhiceen gacantaada madaxadii ay kusoo dhiceen gacan maroodi madaxaad kusoo dhiceen gacan muxuu ahaa abadan taliiqu bijalaalatihi wacadamatihi wa kibriyaihi wa mansilatihi tabaaraka watacala waa gacan isaga uqalanto marka gacanay kugu soo dhicin bini aadan lidalika dadka anfiyaan rabbi subxana wa taala sifaatkiisa oo yihahdaan m qudre ku fasirayaan waxay tasawurnayan marka gacan la yidhaahdo gacantooda oo kale lidalika waxayna qolyaha sameeya ta'wiilka amaba taxriifka sameeya laba shay bay isku markuu wax taawiilina marka hore waxaa kusoo dhici tashbiih in gacantiisii uu mxuu waxa mxuu rabbi uu sheegaya inay tashbiih uu yahay gacan bini aadam ku shabahaya kadib uu marka leeyahay gacan bini aadam rabbi ma shabahi kara sida awgeed marka in la anfiyo weyaan laba marka maxduur ayuu ku dhacay culammadeenan raximahum allah raxmatan waasica marka gacantuusuu rabbi fidina subxaana wa tacaala si uu qofkii maalintii dambaabay uu toobakeen habeenkuu fidinaya maalintan uu fidinaya si qofka habeenka dambi ku dhacay uu toobakeen weyaan subxaan allah waa naxariis alla tusanaysa subxana wa tacaala iyo addoonkiisa inuu usoo laabsidu ugu farxaya xadiidka toban iyo todobaad wacan abi hurayrata waxaa laga radi allahu tacala anhu arda abu hurayra qaala rasullah rasulka al wuxuu yidhi sal allahu man taaba qofkii tooba keeno qabla an tatluca ashamsu qoraxda intaynan kasoo bixin ka hore min maqhribiha dhanka u dhacaysa taaba allahu caleyh ilah wagtooba aqbalaa subxana wa tacala rawahu muslim baa wariyey xadiidka sideed iyo tobanaad wacan abi cabdiraxmaan waxa lagu yihi cbdillahi bni cumar ibn khataab radi allahu can inabi nabig wuxuu ka wari sal allahu alay ali waslm qaala nabigan wuxuu yidhi ina allaha alla weyne yaqbalu wa tawba aqbalaa uu ka tawba aqbalaa yaqbalu wuu aqbalaa tawbata alcabdi addoonka towbadiisa maa lam yuqarqir intuusan qaraclaynin nafta ilaa muxuu ah halkaan qarac dhihin ilaa halkaa laga gaaro rabbi towbada uu ka aqbala addoonka weeyaan saasuu nabiga sal allahu alay ali waslem rawahu tirmidiyu imaam tirmidi ayaa wariyay xadiidka wa qala wuxuu yidhi imaam tirmidi xadiidun xasanun waa xadiid xasana weeyaan wasaxahu sheikhu albani fi saxiix aljaamic asaghiir xadiidkan markuu xadiid saxiix weeyaan xadiidka sagaal iyo tobnaad wacan zir ibnu xubeysh waxaa laga wari qala wuxuu yidhi zir ibnu xubeysh atayt waxaan u imid safwaan ibnu casaal ninka safwaan ibnu casaan la yihahn u imid radia allahu canhu as'alahu anugu wax ka weydiina can ilmasxi masixitaan la masaxa cala alkhufayni labada khuf masixitaanka la masaxa xukunkooda iyo waqtigooda iyo sidii ay tahay anoo wax ka weydiina ayaan u imid faqaala wuxuu yihi khufeynka waa taqaanaan waxaa weeyaan kab iyo wax lugta la gashto oo udhexeeya sogos iyo kab waxaad ka arki kartaan qolyaha walaalaheenoo baakistaaniyiinta iyo hindida oo ka imaadaan tabliiq u imaadaan ayaa aad wataan fiiri dadkaas ayaa waxaa weeyaan ayaa wataan haddii aad baytulmaal qofkii khufeynka aan aqoonin qofkii yaqaan wuu yaqaana qofki aan aqoonin baytulmaal ha taga ha arka marka khufeynka raggaas ayaa muxuu ahaa inta badan xirtaan weeyaan marka khufeynkaas ayaa waxaa weeyaan eh, qofka xukunka uu leeyahay ayaa nabiga calayi slat slaam iyo wax muxuuha ah xukunkiisa yahay inaan weydiiye ayaan u taga u ley ninka ibnu casaal anuu weydiina khufeynka iyo sidii loo masaxa noocooda iyo masixitaankooda qaala wuxuu yidhi ama nooca waa yaqaaneen waxaa weeyaan masixitaankooda weyaan iyo xukunkooda fa wuxuu yidhi maa jaaa bika maxaa ku keenay ya zir zirow maxaa ku keenay faqultu waxaan ibtiqaa alcilmi cilmi doon ayaa keentay cilmi doon ayaana weyaan fa wuxuu yidhi ina almalaaikata malaaikata tadacu waxay dhigtaa oy dejisaa ajnixata garbaheeda liaalib cilmi qofka cilmiga dalba ridan raaliaasho ay ka raali yihiin bimaa yasnacu wuxuu samayna weyaan aw bimaa yalubu wuxuu dalba weyaan faqultu waxaan idhi inahu shaniye qad xaka waxaa ishakageliyey oo xoqay fii sadri xabadkayga almasxu masaxa la masaxa alkhufayni muxuu ahaa labada khuf la masaxa ayaan shakageliyey bacda alqaa'idi qofka markuu saxarooda aw albawli markuu muxuu ahaa kaadi ay ka timaado kadib sida loo masaxa lugaha ay ku jirta mxuay ku jiraan m ku jira eh, eh, khufeynka ayaa ishag geli weeyaan wa kuntu waxaad ahayd adna safwaanow imraa nin baad ahayd oo min asxaabi nabi ka mid ah faji'tu waan imid marka as'aluka anoo cilmi ku weydiina marka fasalu ahla dikri dadka ahlu cilmiga ah in la weydiiya ayaa waxaa rabbi uu faray subxaana watacaala salafkiina ariiqaas ayaa ariiq u ahaa inay qofka aqoonta le ay weydiiyaan radia allahu tacala canhum waraximahum nacam wakunta waxaad rajula nin baadeed oo min asxaabi nabi nabiga mxuu aha asxaabtiis ka mid fajitu waxaan imi asalkan oo ku weydiina hal samictahu ma ka maqashay yadkuru isagoo sheegaa fii dalika khufeynka ayaga xukunkooda iyo masaxooda shay-an wax ka sheegaa ma maqash weligaa weeyaan qaala wuxuu yidhi safwaan nacam hahay kaana wuxuu ahaa nabigeena sal allahu aleh waali waslm yamuruna min nafara idaa kunaa markaana safaran safar markaan nahay o musaafiriina alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaalihina habeenyaalkooda inaanan sibin ayuu nabigana fari jiray sala allahu aleh waali wasalam oon masaxna weyaan ilaa min janaabatin janaabo inaan ugu dhacdo oon janaaba u siibno waa gooni oo qabays markaa jirka in la wada dhaqa ayaa qasab markaa ilaa janaaba inaan ugu dhacdo mooyane walaakin warka lagu laabaye min qaa'itin laa nanzicu kama siibi jirin min qaa'itin saxara iyo wa iyo wa nawmin hurda kama siibi jirin weyaan faqultu waxaan idhi hal samictu maka maqashay yadkuru nabiga wax ka sheega fi lhawaa jacaylka qofka uu wax jeclaado ood wax muxuu ahaa tamaniyo ama jeclaado shayan wax asagoo ka sheega ma maqashay qaala wuxuu yidhi nacam waan ka maqlihaa kunaa waxaan ahna maca rasuulilah rasulka al sal allahu alay ali slm fii safarin safar baan ku sugnaynay fa baynaa waqti naxnu annaga cindahu nabiga agtiisa aan joogna id naadaahu waxa u dhawaaqay acraabiyu nin reer baadiyaa dhawaaqay bisawtin sawt ninka reer baadiya uu leeyahy oo jahwariyun aad u dheer reer baadiyaha waa taqaanaan duurasha ay joogaan wax yeelaaba waa ka cod dheer yihiin dadka kale lidalika soomaalida waad aragteen telefono meelka wa hadlayaan xitaa iyo ama basas ku jiraan sheekaynayaan ummadda kale way wada hadlayaan mana maqlayso wuxuu sheegi laakiin ninka soomaaliga markuu baska qaybta horreeya jooga meesha u dambeya qofka jooga inuu maqla waa suuragal sooma diyaaradaha xataa beryahan saas ku yihiin diyaaradaha telefoonada muxuu aha qaar haddii ay helaan oo waxaa jirta khidma qofka uu ku hadli karo diyaaradaha gudaheeda oo muxuu aha loo ogol yahay oo la siiyo oo mxuu aha ay u tawfiiriyaan ama ay u diyaariyaan diyaaradaha marka ayagoo kale waxaa laga yaaba inay saas u qayliyaan oo dadka diyaaradii o dhan isaga la dhegeysto oo inta kale ay wada aamusaan marka cod aad u dheer ayuu marka ninka lahaa bisawtin sawt oo lahu isaga jahwariin aad u sarreey weyaan aad mxuu ahaa u dheer wuxuu leeyahy marka yaa muxamed sala allahu aleyh wasalam muxamedow ayuu leeyahay sala allahu aleyh ali wasalam u dhawaaqay uu oo mxuu aha u dhawaaqay rasuululahi rasuulka ale naxwan min sawtihi sal allahu aleh ali sawtkiisa mid lamid ayuu dhawaaqay muxuu yidhi asna haum waykanay saasuu nabig yiri sal allahu aleh faqultu waxaan lahu isaga wayxaka war liibaantaadae eh, uqdud hoos u dhiga min sawtika codkaada hoos u dhiga fa inaka adiga cinda nabi nabigaad ag joogtaa sal allahu aleh ali waslm waqad nuhiita waa lagaa reebay can hada inaad codka kor u qaaddo nabiga agtiisa waa lagaa reebay ina aladiina yaquduuna ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy amara lagugu siiyey fa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye laa aqdudu hoosama dhigaay qaala reerbaadihi baa dhihi marka ninkii ahaa qaala alacraabiyu ninkii reerbaadiyaha wuxuu yidhi almaru qofka yuxibu wuxuu jecel yahay nabi allow muxamadow alqowma dad buu jecel yahay walamaa yalxaqu bihim mana gaari karo ma haleeli karo lama jiri karo rafiiqu ma noqon waan ku jeclahay adiga iyo saxaabadaan jeclahay laakiin isku muxuu aha dan ma nihin oo muxuu ah isma raaci karno anna reer baadiye geeljir iyo arijir iyo loo jiraan adna waxaa weeye baled joogaata marka isku dan ma laakiin waa idin jeclahay saasuu yidhi muxuu aha ninkaas reer baadiyaha ah qaala nabi nabigen wuxuu yihi sal allahu alay ali wasalam almaru qofka maca man axaba qofkuu jeclaaday ayuu la jiri doona yowma alqiyaamati maalintii qiyaama allahuma inaa nushiduka anana nuxibu muxamada sala allahu aleyh ali wasalam wanuxibu khulafaahu araashiduun wanuxibu saxaabatahu allahuma jcalna macahum ya rab اlcaalamiin almaru qofka maca man axaba qofkuu jeclaada ayuu mxuu ahay la jiri doona yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo famaa zaala kama zuulin marka nabigeena sal allahu aleyh ali wasalam amaba ninka la yidhi casaal labada waa suuragal laakiin waxaa loo tiirina mxuu ahaa nabigeena calayh salat slam kama zuulin yuxadituna inoo sheekeeya xataa dakara ilaa uu nabiga ka sheega baaban albaab oo min almaqribi qorax udhaxageed ah masiratu cirdihi balarkiisa inta loo soconaa aw yasiiru raakibu qofka baxsaaran u soconaa fii cardihi mxu balarkiisa arbaciina afartan aw sabciina ama toddobaatan caaman ee sanad loo socnaa weyaan qaala sufyaan wuxuu yidhi axadu ruwaati ruwaadda xadiidka ragga wari ka mid a qibala shaami dhanka shaam ayuu ku yeelaa weyaan marka madiine la jooga dhanka shaam ayuu farta usoo taaga weyaan khalaqahu llahu ilaahay baa abuuray tacaala korha yowma maalin uu khalaqa u khalqay asamaawaati samaawaadka u khalqi weyaan iyo walarda arada u khalqay maftuuxan waxaa loo furay litawba tawba loo furay laa yuqlaqu lama xiro xataa taluca ilaa mxuu ahay ka soo baxda ashamsu qoraxda minhu isaga aggiisa ay ka soo baxda weeyaan baabkaas marka ilahay baa furay subxana wa tacaala waxaa loo furay in muxuu ahaa in towbada lagu aqbalo loo aqbalo lagu aqbalo weeyaan marka waxaa la xiraya markay qoraxda iska ka soo baxda xadiidkan marka waa xadiid cadiim aho muxuu ahaa aada u weyn nabigeenana sal oo qofka musaafirka ah saddex maalmood iyo ayuu masaxaya uusan sii beygnin dhaqitaanka ayaa marka wuxuu kaga kaaftoomaya inuu masaxo weeyaan qofka muqiimka oo annagoo kale ahna inuu xirto kadibna uu muxuu habeen imaanin masaxo weeyaan boos marka su-aal waxaa imaanaysa sogsaanta caadiga ahoo khafiifka oo annagaan xirannahay booska khufeynka ma gelayaan afartan saxaabada nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam afartan saxaabada nabigeena sala allahu aleyh waali ayay ka sugan tahay almasxu cala aljawrabayn labada jawrab oo ay sogsaantii ah in la masaxo weyaan marka iyadna waa la masaxayaa xukunka waxay qaadan karaan muxuu ahaay alqufayn laakin soo suuragal ma ahan sogsaanta inay saddex maalmood hadii la xirnaado ay uraan oy nadaafadii ka baxaan o ay qaab darnaadaan waa suuragal ilan maxaa qoyaankii iyo dhididkii muxuu ahaa gudaha ahaa ayaa bannaanka usoo bixi xaaladaas hadii ay gaarta marka waxaa weyaan masjidkaad wasakhaynaysaa masjidkaad urinaysaa markaas baab kale yeelanayaan laakiin intay nadiifka yihiin o wanaagsan yihin in la masaxdo xaraj ma lahan insha allah aza wajel lakin haddii ay ka baxaan nadaafadii oy mxu qurmoodaan oy uraan baabkaas marka waxaa weeyaan in masjidka la wasakheeyo lidalika niminka turkida waa niman aad uga dadaal badan masaajidda sidaan maqlay yurub marka masaajidooda ku yeela lalama gala sugsaanta soomaalidana waa taqaanaani dee baabkaas uma aba yeelaan mxu yurub iyo meelay joogaanba iska dhaqankooda caadi marka albaabka loo taagan yaho isago saanta laga reebi sib hala soo gel masjidka saasaa lii sheegay ragga qaar ii sheegeen weyaan marka nadaafad ay ku dadaalayaan jazahum allah marka haddii marba ay sogsaanta ay uraan ama ay mxuu aha nadaafad beelaan oo hal maalin ka badan qofka sagoo wat waa sida inta badankaa weliba dadka lugaha ka dhididaan dadka kala duwan yihin qaar baan dhididin qaarna waxaa weyaan lugahay ka dhididaan dadka ayagoo kale mxuu aha uma haboona in arrinta ay sameeyaan weyaan xukunka labaad nabigeena sal allahu alay wasalam wuxuu caddaynayaa bishaaro aad weyn oo qofka inuu nabi maxamed alay sla slam jeclaado oo inuu muraafiq la noqdo jeclaado waxay gaarsiinaysaa maalintii qiyama inuu labos joogo kadalika abubakar iyo cumar sidiiqiinti iyo saalixiintii saasoo kale wey marka maxaa ku dhibiba dadkaas inaad jeclaato ood qalbigaada mxuah ka jeclaato booskaadna ay ku kugeynayso waa nicmo aad weyn waa bishaaro weyn nabigan ala sl slam kubishaareeyey uu ugu bishaareeyey mxuu ahaa mumadiisa kadalika towbadana albaabkaas furan oo habeen imaanin furan in laga faaidaysto xadiidka macaanidaas dhowrka ayuu xambaarsan yahay weyaan oo nabigan uu sheegay sal allahu aleh ali waslm xadiidka labaatanaad an abi saciid waxaa laga wariyey sacd ibn malik ibn sinan alkhudri radi allahu tacala anhu arda culimada saxaabadoo ka mid aha radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sal allahu aleyh ali waslem qaala wuxuu yidhi kaana waxaa ahaaday fii man duul oo kaana ahaaday qablakum idinka horrey rajulu nin oo qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal nafood uu dilay fasa'ala kadibna wuxuu weydiiyey can aclami ahli lardi arradan hadda ay joogaan qofku waa aqoonta roon fadulla waxaa la tuso calaa raahibin qof iska suufi ah raahibka waxaa weeyaan waxay bilaabatay maa bacda zaman muusa ciisa calayhi salaam marka nabi ciise la soo bixi kadib ayay bilaabatay warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illah famaa racawha xaqa ricaayatiha marka waxaa qofki inuu cibaado intuu ugo buul yar samaysta magaalada ka baxa adduun ka go'a markaas rahbaaniyada taa weyaan ma rahbaaniyada ayada ayaa muxuu ahaa nin raahib aho noocaasa oo cibaado u go'ay laakiin aqoon badan aan lahayn ayaa la tusay ile dadka caamada iyo dumarka iyo caruurta dumarka iyo caruurta iyo waxay aad u yaqaanaan ninka un cimaamad weyn xeto oo muxuu ahaa calaamada culamada ay ka muuqato in la yidhahdo n sheekh loo malay saasay u arkaan sooma kadalika marka nin iska raahib ah oon aqoon fiican lahayn ayaa layii ninkaan ugu aqoon roon ile cibaadadii la fiirinaya iyo wanaagii iyo khayrka ku jira iyo safka ku jira iyo wanaagiisi ayaa la fiirina weyaan nacam macnaheeda maaha qofki inuu cibaadada alla subxana wa taala daaminaya ceeb tahay laakin waxaa loo bahan yahay cibaadada in lagu daro cilmi lagu daro weyaan cibaadada kaligeed waxaa ka fiican in ay cilmi ula jiro weyaan saasaa ka fiican laa shaka walaa rayb laakiin qofka haddii ay isqabato inuu cilmi leeyahay cibaado usan lahayn iyo inuu cibaado le cilmi usan lahayn labada ninba muxuu ahay lug waa nin lugla kana lug buu kana lug buu qofka cilmiga lah oon cibaadada lahayn lugla-aan weyaan waa nin jiisa ah. qofka cibaadada badan oo cilmiga lahayn asna saasoo kale waa jiis laakiin qofka cilmiga intuu ku cibaadaysta hadduu yaqaano waa khayrun calaa khayr intuu ku cibaadaysta salaadiisuu yaqaanaa waana cibaado badan yihin alxamdulilah khayr wa soonkii sidii loo soomi lahay xuunkuu yaqaana laazima inuu sheekh weyn noqdo haddiiba intii uu ku cibaadaysan laha uu yaqaana fa huwa calaa khayrin cadiim wa baabin kabiir waxaa weyaan marka fadulla waxaa la tusay calaa raahibin nin suufi ayaa la tusiyey faataahu uu yimid faqala wuxuu yidhi inaka adiga inahu ninbaa qatala wuxuu dilay inahu ninbaa qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsan naftiisii ayuu ka yara leexinaya fahal lahu min tawbatin tawba qofka asaga ma leeyahay faqala wuxuu yihi laa tawba malaha ninkaas sagaashan iyo sagaal qof ninka dilay tawba ma lahan faqatalahu kadibna waa dilay oo fakamala bihi mia boqol buu mxua ku kamilay boqolkii ayuu ka dhamaystiray tirabaa meel xun ka taallay kadibna boqoluu gaarsiiyey uma sa'ala wuxuu weydiiyey can caalami alardi war adduunka dadka ku sugan ama waddankan aan joognay u aqoon ron fadulla waxaa la tuso calaa rajulin nin baa la tuso caalimin aqoon lah faqala wuxuu yidhi inahu nin alla noqosho man ilahay ma ka toob aqbalaya faqaaluu nacam ha waman kuma yaxuulu kala dhexgala baynahu qofka isaga ahoo muxuu boolka nafdilay iyo wa bayna towba towbada dhexdeeda yaa kala geli intaliq aad ilaa ardi kada wa kada arla heblaay iyo heblaaye aad fa ina biha waxaa ku sugan unaasan dad oo yacbuduuna caabudan allah la weyne tacaala korahay facbud illaha alla caabud macahum ayaga macooda la caabud weyaan oo dadka ilahay caabuda oo wanaagsan u ardu suuin waa arda xun weyaan ama dadka jooga ayaa xun ama xumaan badan baad ku samaysa weyaan fanalaqa waa tagay ninkii xataa idaa nasafa ariiqa aariiqu baa idin qoran ariiqa ka dhiga weyaan fanalaqa ninka waa tagay xataa idaa nasafa markuu muxuu ahay bartameeyey aariiqa ariiqa u bartameeyey ataahu waxa u yimid almowtu malakumood baa u yimid fakhtasamat fiihi waxaa ku dooday malaaikatu raxmati malaaigta raxmadaa iyo malaaikatu lcadaabi malaaigta cadaabka ku doodeen oo qolo walba waxay rabaan inay qaataan malaaigta cadaabkan waxay naartaan geynaynaa malaajanadana waay leeyiin ramadan waay yidhahdeen jannadaan aadinaynaa fa qaalat malaaikatu ramatan malaaigta raxmada waxay yidhahdeen jaa ninkaa wa yimid taa'iban isagoo mxua muqbilan la soo aaday biqalbihi qalbigiisa ila allah alla weyne tacala korhaye wa qaalat waxay tihi malaaikatu lcadaabi malaaigta cadaabkan waxay tihi ninkan lam yacmal khayran khayr ma samaynin qatu weligiis wax khayr lama imaanin fa ataahum waxaa malakun malak baa u yimid fii suurati aadamiyin oo suurad bini aadan laha siduu jibriil samayn jir alayhi salaam markuu nabigan ala sl slam u jiray mararka qaar weyaan sidii markii uu imaan jiray rajulun shadiidu bayaad hiyaab shadiidu sawaad shacri laa yura calayhi aharu safar walaa yacrifu mina axad <clears throat> saasoo kale uu yimid fajacaluu waxay ka yeesheen baynahum ayaga dhexdooda xakaman qaadi bay ka yeesheen kala saaro ood kala xukuma maxaynoo muxuu ahaa garsoor fa qaala wuxuu yidhi qiisu waxaad qiyaastaan ood cabirtaan bayna alardayni labada ardood ninka ti aad u socday iyo ti aad ka imaaday mxuu ahaa qiyaasa weyaan oo mitriya fuud hala saar iyo mitr saara fa ilaayatihimaa toodii aad kaana ahaad adnaa fa huwa lahu dhankaasu maxaa la aadinaya haddii aad mxua ti aad ka imaaday aad u dhawaadana ahlu naaru noqonaya haddii aad ti aad u u dhowaadana ahlu jannu noqonaya weyaan allahu akbar nacam faqaasuu way qiyaaseen oo waa mitriyeen fawajaduu waxay ogaadeen adnaa inuu dhow yahay ila alardi arladii allatii taasoo araada uu doonay faqabadathu waxaa qibdootay oo la wareegtay malaaikatu raxmati malaaigta raxmada la wareegtay muttafaqun caleyhi xadiidkan waa xadiid cadiima oo qofka dembi kasta u gala ilahay uu ka taqbala subxana watacaala ilahay subxana wa tacaala yaqbalu towbat alcabd kainan man kaan caamilan maa camil hadduu alla subxana wa tacala usoo noqdo qof qaba inaan qof uusan tawbo lahayn qaatilka oo nafta dilay muxuu ahaa salafkii iyo khalafkiiba waxaa ka jira sayidunaa wa xabru lumma wa turjumaan qur'aan cabdillahi bn cabaas wuxuu qabaa in qofka qaatilka oo nafka nafgooye inuusan tawbo lahayn weyaan laakiin muxuu ahay jamaahiiri ahlicilmi min asalaf walkhalaf waxay qabaan qofka qaatilka inuu tawba leeyahay weyaan inuu qaatilka tawba leeyahay weyaan khuluudkaas ayadana oo imaam uu daliishanana waxaa weeyaan waa khuluud waqti ku xiran weyaan waa khuluud waqti ku xihan weyaan naam wa fii riwaayati riwaayad waxaa ku sugan fi saxiixi fa kaana wuxuu ahaa ila alqaryati qaryadii ama tuuladii asaalixati ee suubaneed uu u socday aqraba mid dhow hal taa kuu dhowaa oo fa jucila waxaa laga min ahli ahalkeeda laga yeelay weyaan wa fii riwaayatin oo fi saxiix ku suganna fawxa allah baa u waxyooday tacala kora ilaa haadihi arladii aad muxuu ahay ka imaaday anta baacadii warfogow wa ilaa haadihi tii aad muxuu u anta qarabii soo dhowow ilahay baa u waxyooda lafteeda lala hadlay wey amra la siiyey wa qaala wuxuu yidhi qiisuu wa qiyaasa maa baynahuma intuu dhexayso fa wajaduu ogaadeen ilaa haadihi tan aqraba inuu dhow yahay bishibrin taaka oo faqufira la dembigiis waa loo dhaafay boqolka qof udil waa loo dhaafay wa fii riwaayatin fanaa wuxuu u dhacay bisadrihi xabadkiisu ula dhacay naxwahu aw naxwaha armadii u socda muxuu aha xagga xabadka intaan oo kale qaybtaan muxuuaha intaasoo kale ayuu dhacay weyaan saasuu ugu dhawaaday marka xadiidkaas marka waa xadiid cadiima oo towbada nagu boornaan weyaan xadiid ko waan cabdilahi bni kacb waxaa lagu yiri maliki cabdulahi bni kacb bn malik radi allahu tacala anhu arda xadiidkan khulaasadiisa wuxuu yahay ninka la yidhaahdo kacb bn malik radia allahu tacala anhu arda oo raggii waxyiga nabigu qori jiray alayhi salaatu wasalaam ayaa duulaankii tabuuk marka loo baxaayey oo sideed boqoloo kilomitr oo la lugayna oo kulayl aad u daranna uu jira cunno badanna aan la haynin gaadiidna aan la haynin aad muxuu loo tabardaran yahay duulaanka asaga ah oo nabiga xataa alayh salaatu salaam wuxuu ahaan jiray markuu duulaan aadaa saxaabada intoo wuxuu dhihi jiray bal ka warrama markuu usocdo tabuuqo kale wuxuu dhihi jiray marka jidkeeda iyo waxaasuu ka waraysan jiray horaan waxaan u sheegnay waraada in beensheeg aynan ahayn oo dadka qaar ay u fahmaan fahmi xumintu ku dhaca inuu nabiga dhihi jiray waxaan aadaynaa maka isagoo usocda tabuuq kala waxaasha nabigeena alay slat slaam arrintaa weligiis mana dhicin mana samaynin laakiin markuu u socdo tabuuqo kale wuxuu dhihi jiray maka ka warrama wal jididka jidka maka intee biyo ku jirta intee ah la sii degi karaa dadkii marka inuu mxuu ahaa eh, ay u fahmaan inuu nabiga u socdo marko kale ayuu saas u wareysan jiray cadowgii marka muxuu ku socday ama cadowgii muxuu ka taxadirayay inuusan ogaanin meeshuu nabigu u socdo alayhi salatu salaam oo ay malayaan inuu maka u socdo saas samayn jiray laakiin weligiis lagama haya isagoo u socdo tabuuq inuu muxua yihahdo waxaan u socdaa maka lidalika dad noocaas oo faham xumida ay ku dhacdo ayagoo mxuuaha toon ku socdaan inay yidhahdaan kryobangaan u socdaa inuu yihahdo oo warraadii ay u qaato baabka isagaa laska dhowra been sariix baa lagu dhici nabigana alai slat slam in laga been sheegay ay noqonaysaa arrintaa marka yaan lagu kadsoomin nabigan alai slat slam wuxuu dhihi jiray tawriyada samayn jiray sarbeebkaas samayn jiray kadibna markuu tabuug aadaayay dadku uu cadday wuxuu yidhi tabuugaan u soconaa meel kale ma aadaye nimankaas halkaas reer ruum iyo dhankaas khasaasinada iyo raggaasaan u soconaa ogaada saasuu nabiga yiri alai slat slam kadibna ilahi wuxuu qadaray ninka la yihahdo kacb bin malik isagoo awoodla dhalinyaro xoog badan inuu ka haro duulaanka isagaa markuu nabiga soo laabtay munaafiqiin badan baa marka la haray oo sideetan iyo dhowr ahaa iyo dad badan adiga muxuuaha noocaas ay ahaayeen nabiga u yimaadeen been bay ku dhaarteen in badan oo ka mid ah munaafiqiintii saasaana kan kale ay kan kale ay laakiin ninka la yihahdo kacab malik run buu nabigu shegay alayh sala slam wuxuu yidhi maalin aan ka xoog badnaa ama aan ka dhaqaalo badnaa ama aan ka caafimaad badnaa oon ka nashaad badnaa ma jirin laakiin ay gu dhacday arrinta dembiga ku dhacay nabiga wuxuu yidhi khalaas ilahay baa run baad sheegtay ilahay baa subxana wa tacala arrinkaada meel ku xukumi doona iska tag isaga iyo laba nin kale oo mxuu ahaa la jirtay oo saxaabada ka ayaa saas yidhahdeen kadibna nabigan alayh sala sla niminka iga waxaa la saaray cunuqabatayn adagaa la saaray afartan habeen afartan habeen ayaa waxaa layihn lala hadlin haddii assalaamu calaykum ay yidhahdaan wacalaykum salam ma jirto bal iska warrama habag sheeginba abadan ilaa markii dambe naf markay qabatay daaqat calayhim al ma aad intuu daf dhahay qataadana la yihahdo oo muxuu aha qaraabo ay ahaayeen ilma ay ahaayeen oo weliba aadna ay isu jeclaayeen beer derbi ku wareeji u lahaa intuu beertii mxuuaha fuulay kadibna uu ka dhacay ayuu mxuuaha salaamay kama jawaabin mar labaad mar saddexaad markaasuu yidhi ilaahay baan kugu dhaariye sow ogid inaan ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu alay ali aan jeclahay markaasuu yidhi allaahu warasuulu aclam hadal kale uguma jawaabin uu ka baxay suuq isagoo dhex oo dhex socda ayaa waxaa weeyaan kadib intaan intaan mxuuaha la gaarin markii afartan habeenay dhammaatay ayaa kadibna amar kalaa soo baxay labaad oo waxaa la yidhi naagihii ay u dhowaan naagahoodii naagihii xalaash u in laga xarimay oo la yidhi uma dhawaan kartaan ilaa amar kale ka yimaado amar dambe kadibna isagoo suuq dhex socda dhalinyaruu ahaa nimankii labada oo saaxiibadii ahaa guryahay fadhiisteen oohin bay la fadhiisteen aad bay ukhushuuceen khuduuceen guryahay fadhiisteen bicitaan ma lahan wahaakada wuxuu yidhi aniga laakiin saas ma ahayn dhallinyaraan ahaa waan ka xoog badnaa suuqaasa u jiray dadkaan salaamaya nin walbaan salaami markaasa cid iga radinaysa aan la arkin xitaa nabigaan u imaada ala sala slam waan la tukani bax markuu salaada bax kadib ayaan u imaan jiray markaasaan assalaamu calaykum waraxmatullah markaasaan fiirinaya nabiga inuu bishimaha xataa dhaqaajiyey haba sheeginba markaan salaada galo nabigu fiirinaya markaan mxu salaad ka bao aggiisoo fiirin iga jeesanaya nabiga sal allahu aleyh xaalad adag oo culus ayaa ragga qabsatay radia allahu tacala canhu arda kadibna waxaa igu darneed u yidhi anoo muxuu ahaa suuqa dhex socda ayaa nin nabati ah oo qolyahan beeraha beeraha ka shaqaysta oo mxuu ahaa ah, oo ka imaaday sham sham waa suuriya iyo urdun iyo lubnaan iyo mxuu ahaa filistiin dalkaas ayaa mxuu ahaa ayaa lasku afartaas dal ayaa laisku yihahdaa eh, sham shaam marka muxuu ah nin beeroley oo ka imaaday oo cunno ibina oo dhawaaqa waryaayo tusi kara muxuu ah ninka la yihahda kacb binu malik markaas afartaa ligu soo fiiq waa kaas ninkaa ha wuu yimid waraaqa u dhiibay aan akhriyey waraaqda marka boqorkii niman khasaasina la yihahdo oo carab ahaa oo laakiin nasaaro ahaa waraaq ka socota ayaa muxuu ahaa yaan arku yidhi waraaqdiyaan furay waxaa ku qoran waxaana soo gaartay inuu muxamed inuu ku gooyey ood muxuu ah ku xumeeyey nin meel dulli joogana ma tihid nin mudan in la dulayana ma tihid ee annaga noo imow aan madax ku saarana eh ku boqorna oon qiimo ku yeelna noo imow markaasaa wuxuu yidhi wahaadihi aydan min albala tanna waa balaaw kale imtixaanka imtixaanaadka haystay ka tahay waa imtixaan kale oo tii hore adduunkiisi dantiisa haysatay tanna diintiisa loosoo dhigtayba in la gaalaysiiyo ayaa loosoo dhigtay markaasaa wuxuu yeehi fatayamamtu biha attanuur fasajartuha kadibna foornihii intaan la aaday ayaan ku gubu yiri sideedaba baabi'iyey iyadoo sida ay mxuuaha lagu sugan yahay kontonkii maalmood ayaa dhammaatay kadibna nabigeena sal allahu alay ali waslem aayaat ayaa kusoo degtay oo raggii in laga tooba aqbalay wacala alaaati aladiina khulifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu maa ruxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa malja'a min allahi ilaa ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu markaas waa laga tooba aqbal marka kadibna nin walba mxuu ahaa wuxuu gudagalay in loo bishaaray raggii laba nin baa marka soo aaday dhankii mxuu ahaa kacab nin farasuu soo qaatay nina uu soo orday buurt salci la yidhaahdo oo masjid nabowi aan aad ugu fogeyn ayuu intuu fulay ayuu dhawaaqay abshir yaa kacab salaada fajr anoo dukaday oo guri mxuu aan leenahay dushana dushiisa mxuu aan ku dukaday oo fadhiya oo tasbiixdii hawlihii iyo adkaarta u fadhiya ayaa dhawaaqi aan maqlay markaasaan sujuud la dhacay ilahay mxuu aan ku shukrina subxana wa tacaala kadibna ninkii mxua dhawaaqaysa aan maqlay markuu yimid labadii mara oon lahaa ayaan intaan laba kale soo cariyay sixirtay aan labadooda mxuu aha wax kale maba haysan dharba intaasaan ka haysto radia allahu tacala anhu arda kadibna orda isu soo dayey masjidka nabiga oo la fadhiyo ayaan imaado yiri alxa ibnu cubaydillaah ayaa iisoo istaagu yiri hor orod markaan ka soo galay masjidku iga hor yimid markaasuu muxuu ahaa mucaanaqi ii samey markaasuu yiri bishaarayso wuxuu yiri marka wuxuu leeyahay ninka la yidhi cabdillaahi oo muxuu wiilkiisa ah kacab bin maalik wuxuu ahaa weligiis midaan hilmaamin fadliga asaga ah nabigu u tagay alayh salat slaam kadib nabigeena alayh salat slaam wuu u bishaareeyey bishaaradii loo bishaareeyey nabigu u bishaareyey sal allahu aleh waali wasalam wuxuu marka mukaafa ka dhigay laba shay tan koobaad maalkaygo dhan wuxuu yidhi nabi allow ilahay maadaama ood ibadbaadiyey ilahay u bixinaya nabigu wuxuu yidhi maalkaada hayso wuxuu yidhi maalkayga inta khaybar khaybraan ku ayaan haysanaya laakiin intaan waan bixiyey ka noqosho ma tan labaadna inaan intaan noole weligay aan been sheegin oo run aan u taagnaado maxaa yeele ilahay wuxuu ugu badbaadiy subxana watacaala runtaas kacb bin malik marka iyada indhool buu ahaa markuu xadiidkan sheegayey indhool buu ahaa boqol iyo ziyaado muxuu muddo dheer uu gaaray ayaa wuxuu yidhi maalinta ayada ilaa maanta weligay ma arkin inu qof muslimiinta ka mid oo ah ilaahay ugu nimeeyey nicmadaas ugu nimey runta in la sheego maalinta ayada ilaa maanta weligay been ma sheegin yidhi run waxaanan maanan sheegin inta dambana rabbi waxaan ka baryaa subxana wa tacala inuu ilaahay igu badbaadiyo xadiidkan waa xadiid noocaas ah marka insha allah waan dul marayna waana aad buu dheeryahay inaan ka garna insha allah isku dayna xadiidka labaatanaad xadiidka labaatan iyo koobaad an cabdillahi bni kacb bn malikin radi allahu tacala anhu arda wa kaana wuxuu ahaa kacab cabdillahi bni kacab qaaida kacbin kacab ayuu hogaamin jiray min banihi wiilashiisa ayuuna ka mid ah xiina camiya markuu indhabeelay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay kacab bn malik baan ka maqlay yuxadiu soo ka sheekayna bixadiiihi warkiisi iyo khabarkiisii goortii takhalafu kadib dhacay can rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam fii ghaswati tabuka duulaanka tabuk qaala wuxuu yidhi lamaa tahalaf kamadib dhicin can rasul rasulka al sal la alay slm fi ghaswatin duulaan oo hazaha uu duulay qatu weligay ilaa fii awati tabuka duulaanka tabuk mooyane ayra anii aniga tahalaftu aan kadib dhacay fii awati badrin duulaanka badr waan dib dhacay walam yucaatab yucaatib ma eedaynin nabiga axadan qof oo tahalaf kadib dhac canhu nabiga xaggii sal allahu alay ali wasalam duulaanka badr weyaan inama kharaja nabigu u baxay sal allahu alay ali wasalam wlmuslimuuna kharaja u baxay rasulka al sal allahu alay ali wasalam wlmuslimuuna muslimiintana way baxeen yuriiduuna ayagoo doona cayra qurayshin safar ay lahayd inay ka hortagaan ay rabeen weeyaan xataa jamaca allahu ilaa rabbi ka kulmiya tacala korahay baynahum ayaga saxaabadii iyo bayna caduwim cadowgooda calaa hayri miicaadin ayagoon ballamin aad rabbi kulmiya subxana wa tacaala watawaduuna ana hayra daati shawkati takunu lakum wayuriidu llaha yuxiqa alxaqa bikalimaatihi walaqad shahidtu waan xaadiray maca rasuulilah rasuulka alla waxaan la xaadiray sala allahu aleyh waali wasalam leylata alcaqabati habeenkii baycat alcaqaba ayaa nabiga la xaadiray sala allahu aleh ali waslm aaniya weyaan xiina tawaahaqnaa markaan ku ballanay nabiga kula ballanay al islaam islaamnimada waa markay ahayn toddobaatan iyo labada weeyaan wamaa uxibu ma jeceli oo ma doonaayo oo muxuu kuma farxaayo ana lii ani inay ii sugnaata biha caqaba inay igu sugnaata mashhada badrin in la yihahda bader xaadir caqabana muxuua ka baaqa kuma farxayo weeyaan nacam maxaa yeelay bader saxaabada aad bay u badnaayeen nabiga awood buu helay dowladaa la ahaa laakiin maalinta caqaba nabiga ariid ayuu ahaa nin la burina oo muxuua nafta meel uu galala ahaa rag toddobaatan iyo laba ah oo nabiga kula ballamay calaa nusratihi wa calaa iiwaa'ihi wa calaa alqiyaami macahu ayuu ka mid ahaa nabiga mxua ninka la yihahdo kacb bin malik radi allahu tacala anhu arda nacam wain kaanat haba ahaata badrun beder ha ahaata adkara mid laga sheegitaan badiin fi naas dadka dhexdooda minha iyada wa kaana wuxuu ahay min khabari khabarkayga xiina takhalaftu markaan kadib dhacay can rasuli rasulka sal allahu alay waslem fii anii aniga lam akun ma aanan ahayn qau weligay lam akun ma ahayn qau weligay aqwa midka xoog badan walaa sara mid ka taajirsan minii aniga xaggayga xiina goorti tahlaftu aan kadibdhac canhu nabigaan kadibdhacay sal allahu aleh ali waslem fii tilka alghaswa duulaanka isaga ah wallaahi baan ku dhaartay maa jamactu ma kulminin oo ma helin qablahaa duulaankaas ka hore raaxilatayni laba muxuu ahaa gaadiid qatu waligay xataa jamactuma ilaan ka kulmiyo oon ka helo fii tilka alghazw duulaanka asaga duulaanka asaga laba halood oon fuula ayaan haysta weyaan laba neef oo geel aan haysta weyaan walam yakun ma ahayn rasulla rasulka ale sal alla alay slm yuriidu mid doono ghaswatan duulaan ilaa hadduu doono jiray oo waxa sarbeebi jiray biayriha meesha uu socdo meelaan ahayn ayuu nabiga sarbeebi jiray sal allahu aleh waslem xataa kaanat ka ahaato tilka alghazwa duulaankaas faqazaha wuu duulay rasuulullah rasulka ale sal allahu aleh ali kulayl shadiidin aad u daran ayuu nabigu ku duulay wastaqbala nabigu wuxuu qaabilay safaran safar ayuu qaabilay muxuu ahaa baciidan aad u fog iyo mafaazan bahgooya waa saxaro weeyaan wastaqbala nabigu wuxuu qaabilay cadadan cadad oo cadowga oo kaiiran aad u fara badan ayuu nabiga qaabilaya alayh salat slam fajalla marka wuxuu u cadeeyey nabiga lilmuslimiina muslimiinta amrahum arrinka arrinkooda ayuu u cadeeyey muxuu uga cadeeyey liyata'ahabuu inay ugu diyaargaroobaan uhbata ghaswihim duulaankaas dhirarkaa qaba diyaargarowgiisa ma sahlano cunadiisii iyo cabitaankiisi iyo mxuah fuulitaankiisi iyo wixii la fuulaayo oo meesha lagu aadaayey iyo hawl sahlan maaha waa hawl aad u culus in loo diyaargaroobo markaad u safraysa muxuu ahaa aad u ama aad u socota naakura aad u socota iyo markaad u socota muxuu ahaa maka isku saxiib ma qaadanays isku kharashna maahan isku diyaargarowna isku waqtina maahan marka waa inaad u diyaargarowdo markay kugu filanta naakuro laba kunoo shilin safarteeda go baageeda kugu filan maka meeqaa kugu filan laba kunoo dollar kugu filan ugu yaraan markay u ama saddex kunoo dollar wax isku dhow maahan laba boqoloo kun saddex boqoloo kun wayaan nacam nabiga alayhi salatu salaam markii inay u diyaargaroobaan buu ugu khabray fa akhbarahu nabigu wuxuu u sheegay biwajhihim meesha ay ujeedaan buu u sheegay aladii meeshaas yuriidu uu nabigu doona alayh slat slam waa tabuuq weeyaan wlmuslimuuna muslimiinta maca rasulilah rasuulka najri sal allahu alay ali waslem kaiirun aad bay u badnaayeen nacam laa yajmacuhum ma kulmin karin ma kulminayin kitaabun kitaab oo xaafidun wax xifdiyo hal kitaab hal buug laguma qori karin weyaan yuriidu wuxuu ula doonaa ula jeedaa mxuu ahay ninka la yihah kacb bin malik bidalika kitaabka xaafidka addiiwaanu diiwaan buu ula jeeda weyaan diiwaan ayuu ula jeeda weyaan waa rajistar aad u weyn qaala kacbun wuxuu yidhi faqalla waxaa yaraaday rajulan nin baa yaraaday oo yuriidu doona an yataqayaba inuu maqnaado oo dhuunta oo duulaankaas kadib dhaca ilaa danna wuxuu u malaynayey ana dalika badnaanta ayada sayakhfaa bihi inuu qarina weeyaan maa lam yanzil bihi waxyun hadduusan qur-aan kusoo degin min allahi alla xaggiis ka ahaaday haddii aamba waxy uusan imaanin inaad dhuuman kara oon la tabaynin ayaad u malay weeyaan waqazaa wuxuu uu duulay rasuulu llaahi sala allahu calayhi duulay waaa waa duulay rasu rasulka al sal allahu alay ali waslam tilka alghazwa duulaanka isaga xiina goor ayuu duulay daabat ay bislaatay oy macaanaatay ahimaaru mirihi iyo wailaalu iyo harkii uu mxuu ahaa aad u macaanaaday weeyaan magaalada madiino xiliyada sayfka loo yaqaano sayfka xagaabaxa ay u yaqaanaan taqriiban aad bay u kullaanaysaa kulayl malayn karin ay marka asagoo kullaatana waxaa bislaana timirtiyaa bislaani rutabkii asaa u bislaana geedihii xataa jaamacadaha iyo mxuu aha jidadka iyo geedihii timirta ku taalay ayaa wada bislaanaysa oo qoraxdaasaa bislaynaysa xilliga ay ugu wanaagsan tahay weyaan muxuu in la nasto oo qabowgaas geedihina mxuu aha harkin aad buu marka xilligaas ayay ku aadanay tabuug bixitaankeeda weyaan nacam waqazaa rasuula rasuulka laguu duulay tilka laqasu duulaankaas xiina goortii taabata ay macaanaatay oy bislaatay alhimaaru midhihi i wadilaalu harkina mxuu aha aad u wanaagsanaaday weyaan wa ana anigana ilayha ayaga ilayha ayada mxuu ahay midhahaas bislaaday iyo waxaa weeyaan harkaas aad u wanaagga badan ayaan ascaru aan u iilana weyaan aan oo mxuu aha jeclaystay weyaan fatajahaza wuu diyaar garoobay rasulla rasulka all sal allahu aleyh wasalam waalmuslimuuna muslimiinta oo macahu la jirin waa diyaar garoobeen watafiqtu waan gudagalay aqduu inaan kalaha likay atajahaza inaan diyaargarooba inaan subax walba uka laha ayaan gudagela weyaan macahu nabiga alla kal aan muxuu aan raaca weyaan oo fa arjicu waan soo laabana walam aqdi shay-an anoon soo diyaargaroobin ayaan soo laabtaa maalin kasta xogahoo kaslaannimo iyo inaan waasada ay ugu dhacday weyaan wa aqulu waxaan lee fii nafsi naftayda ana aniga qaadirun waan awoodaa calaa dalik inaan diyaargarooba idaa aradtu haddii aan doono falam yazal kama zuulin yatamaadaa inuu ila fogaado bi aniga arrinta ay ila fogaato xataa ilaa ay ka gudagalaan binaas dadka aljiddu dhab iyo dadaalkii inuu dadki ay mxuu ahay ka gudagalaan oo mxuua ah in la ambabaxa amabixi u diyaargarooba ilaa laga gaaro weyaan oo dadka ay ka gudagalaan fa asbaxa wuxuu ahaaday rasuululah rasuulka alla haadiyan mid kalahay ayuu ahaaday iwa lmuslimuuna muslimiinta macahu la jirin way kalaheen weyaan walam aqdi ana ma gudanin oo ma diyaarsanay min jihaazi diyaargarowgeygi shayan shay waxba ima diyaarsana uma qadowtu waan kalahay farajactu waan soo laabtay walam aqdi shayan qof aana socon miya mxuua dhaqaaqi qof muxuu aan soconin miyaa diyaargaroobi ilaha uusan uqadarin subxana watacaala farajactu waan soo laabtay walam aqdi aanan gudanin oon soo diyaarsanin shayan shay falam yazal kama zulin yatamaadaa bi ilaa ay mxuu ahaa ila fogaato arrintii xataa asracuu ila ay ka degdegaan oo watafaarata alghazwu dadkii duulaay duulaayey ay ka hormaraan ay ka socdaan weeyaan fahamamtu waxaan damcay an artaxila inaan guura oo fa udrikahum kadibna aan ka daba taga halayta iyo muruga badan ayuu marka muujinayaa fayaa laytanii shalaytadaydiy facaltu maxaan u samayn waaya arrinta iyada ah waxa igu dhacay uguma dhaceen weyaan uma lam yuqadar lima qadarin dalika arrinkaa isaga lii lima qadarin fakuntu waxaana idaa kharajtu markaan baxa fi naasi dadka waan haray marka khalaas dadku iska tageen anna waan haray fakuntu waxaana idaa kharajtu markaan baxa fi naasi dadkii haray bacda khuruuji rasuulilah rasulka al markuu baxay kadib sala allahu calayhi waalihi wasalam <clears throat> yuxzinunii midaa i murjisa annanii anii aniga laa araa ma arka uma helo lii ani uswatan qof aan ku daydo oo ahlu cibaado ah, oo ahlu khayra ah, oo dadkii muxuu ahaa saxaabada nabigeena ugu fiicnaayahay meesha kama muuqdaan weyaan ilaa rajulan nin oo maqmuusan lagu turaa calayhi isaga fi nifaaqi munaafiqnimo qof lagu yara xanto oo farta lagu fiiqamooyana qof kale ma arkaayo aw rajulan nin oo miman dadkii cadara allaahu aw cadara allaahu alla uu cudur daaray tacaala korahay ama indhoolo ah ama jiis laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraj xarajun walaa cala almariidi xaraj dadkaas xarajka muxuu ahaa laga dulqaaday ood ilahay u cudur daaray iyo munaafiqiin dad lagu tunsan yimi cid kalaba ma arka weyaan on ku dayda imtiaan wa naam oo min aducafaai ducafada ka mid ah falam yadkurnii ima xasuusanin rasuulu llahi rasuulka all sala allahu aleyh wasalam xataa balaga tabuuka ilaa tabuuk aad ka taga weeyaan fa qaala wuxuu yidhi wahuwa jaalisin waxay naga jirtaa dhanka dukadka ama dhanka waqooyiga oo laakiin yaro bidx saas yaro qibl mxuu ahaa dhankaas hadda darafkaas oo kale saasay mxua jirtaa weyn tabug dhankaas sideed boqoloo kilomitr ka xigtaa magaalada madiina nabiga marka wuxuu xasuustay markuu magaalada tabu gaaray ama meesha tabukal ilaa uu gaaray ayuu nabiga xasuustay weyaan fa wuxuu yidhi wahuwa nabigeena jaalisin isagoo fadhiyo fi lqowmi dadka dhex fadhiya bitabuuka tabuuk maa facala kacbu bnu maalik nin kacab ibnu maalik ay ah muxuu sameeyey aguu maray ninka meeshaan ahaa faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi bani salima reer bani salima ka mid ah yaa rasuul allahyow xabasahu ninkaa waxaa reebay burdaaho labadiisa go labada go-od xirnay oo quruxsanay ayaa xabisay iyo wanadaru fii cadfayhi inuu mxuu ahaa xaragadiisa nacyihiisa u fiirfiiriyo xaragaa ninkaa reebtay wax kaloo reebay lama arka weyaan fa qaala lahu mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi culamadi culamadi culamadi difaacayaan fa qaala lahu maa qulta waxaa tihi ayaa aad u liidanaada weeyaan wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulahyow maa calimna calayhi kuma ogsoonin ilaa khayran khayr baan ku naqaana fasakata rasuula rasuulka lagu aamusay fa baynamaa huwa goor uu calaa dalika arrinkaa ku sugan yahay ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay mubiyadan dharcaday dharkiisuu cad yahay mubiyadan soo dharcad mubiyadan soo dharcad oo yazuulu uu muxuu ahay ka biriqbiriqlaynaya bihi isaga asaraabu dhaandabageelaha ka muxuu biriqbiriqlayn weyaan dhaandabageelaha dadkaanan aqoonin markuu qoraxda ayaa waxaa weyaan meel fog dhul banaan fiirinaysa waxaa kuu inay biyo ku jiraan meeshoqoraxdii iyo dhulkii isqabanayaan kadibna ciiryaamaa samaysmayso waxaad is leeda marka meeshaa biyaha ku jira biyana kuma jiraan biyaha maxaa umalaynaysaa weyaan wax yar naam yazuulu bihi salaad dhaandabageelaha uu muxuu ahaa ka biriqbiriqleyna weyaan fa qaala rasul rasulka wuxuu yidhi kun waxaad ahaataa abaa khaysama ninka abaa khaysamaha noqo faida huwa abu khaysama abu khaysama wey alansaari wa huwa ninka abu khaysama la yidhaha alladii waa ninka oo tasadaqa sadaqaystay bisaaci tamri hal saac oo timir ah saaci waa laba kiila iyo bar ama rubac waxaad tidhahdaba amaba afar gram waxaad tidhahdaba bisaacin saac oo bisaaci tamri hal muxuu ahaa saac oo timir ah sadaqaysta weeyaan xiina goortii lamazahu ay muxuu ahay dureen almunaafiquuna munaafiqiinta ay dureen maxay yidhahdeen ina allaha laaniyun can saaci haada midkaan miskiinka hal saa codkeeda ilahay muxuu ugu baahan yahay saas beriga ay yihahdeen weyaan naam ninkaas weyaan abu khaysama radia allahu tacala anhu ardaa naam qaala kacbun wuxuu yidhi falamaa balaqanii marka ay soo gaartay ana rasuula rasulka al sal allahu alay waslam qad tawajaha inuu usoo muxuua jeheystay haafilan isagoo soo laabtay min tabuuka tabuuka kasoo laabtay markuu soo jeestay jeesashada nabiga markaan maqlay oo soo gaartay xadaranii bathi murug baa mxua tifiqliisii weyaan murug baa faitu waxaan guda galay atadakaru inaan muxuu xasuusta un barbaro alkadiba been ow aquulu aan idhaahda bima ahruju maxaan kaga baxa min sakati nabiga calays qadan beri waastaciin waxaan u kaalmaysana calaa dalika arrinka asagana bikulli dii ra'yin qof kastoo ra'yilah oo min ahli ahlkay ka mid ah falama qiila marka la yidhi ina rasuululahi rasuulka alla qad dalla wuu ahaaday qaadiman mid soo galay zaaxa waxa iga zuuli canii ani xaggayga albailu baailka iga zuuli weeyaan xataa caraftu ilaan ka ogaada anii aniga lam anju inaan badbaadayn minhu nabiga caradiisa bishayin shay abadan faajbactu kadibna waxaan go-aansaday sidqahu nabiga run uu sheega aasbaxa wuxuu ahaaday rasul rasulka ale qaadiman midka mxuu ahay soo galay ayuu ahaaday weyaan wa kaana nabigan mxuu ahay qadiima markuu soo galay min safarin safar badaa wuxuu ku bilaabi jiray nabiga bilmasjidi masjidka oo fa rakaca wuu dukan jiray fiihi masjidka rakcatayn laba ragcadood uma intaa kadib jalasa wuxuu fariisan jiray linaasi falama facala dalika arrintaa markuu nabigeeni sameeyey jaahu facala dalika jaahu lmukhalafuuna dadkii la dib dhigay oo dib maray oonan nabiga raacin baa u yimid yactadiruuna ayagoo cudur daaranayaan oo cudur sheeganayaan ilahi nabiga wayalifuuna lahu dhaaranayaan wa kaanuu waxay ahayeen bidcan wa amaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen falamaa sallamtu markaan salaamay tabasama nabiga wuu dhoolcau muusooday tabasuma almuqdabi qofka caraysan siduu u dhoolcadeeyo ayuu nabiguayuu u muusooday cafwan dhoolcadaynaa tabasumka waa maxaa weeyaan muusasho qofku inuu muusooda wuxuu nabigu u qof caraysan sida u muusado kale nabiga alai slat slam uma qala wuxuu yihi tacala kaali fajitu waan imid amshi anoo socda xataa jalastu ilaan fadhiista bayna yadayhi hortiisa ilaan ka fadhiista faqala wuxuu yihi lii aniga maa khallafaka maxa ku dibdhigi alam takun miyaadan ahayn qad ibtacta mid gatay dahraka gaadiidkaada kii gat soomaadan ahayn nacam waxbaan ka booday bidcan wa amaaniina rajulan faqiila lahum faqabila nabigu wuxuu aqbalay minhum ayaga calaaniyatahum daahirkoodu ka aqbalay waay cadaysteen oo ay sheegeen oo ka aqbalay wa baayacahum wuu la mabaayacooday wastakfara lahum ilahay buu dembidhaaf u weydiiyey wawakala wuxuu u xilsaaray ood u dayey saraa'iruhum wixi qarsanayaan ila allahi alla tabaaraka wa tacaala xataa ji'tu ilama aan ka imaado falama sallamtu caleyh markaan salaamay tabasama nabigu muuumusooday tabasuma almuqdabi qof caraysasada u muusooda uma qaala wuxuu yidhi tacaala kaali faji'tu waan imid amshi anoo socda xataa jalastu ilaa an bayna yaday hortiisa an ka nabiga alai slat faqala wuxuu yidhi khallafaka maxaa ku dibdhigay alam takun miyaadan ahayn qad ibtacta mid soo gatay tabarkaaga oo wixii aad fuulayahayd ama muxuu ahaa gaadiidka soomaadan gadanin qaala wuxuu qultu waxaan ya rasuul allahi o aniga wallaahi baan ku dhaartay low jalastu hadii aan fadhiisan lahaa cinda hayrika midaan adiga ahayn oo min ahli dunya adduunyada ahalkeeda mxu dadka ka mid a la ra'aytu waxaan u malayn lahaa anii aniga sa akhruju inaan ka bixi kara min sakhatii caradiisi bicudurin cudurdaarasho inaan ugu bixi kara ayaan mxuu ahaa aaminsanahay weyaan laqad wadctu waxaa laysiiyey jadalan fasaaxo badan baa laysiiyey ilahi subxana wa tacaala aftahanimo badan buu igu manaystay weyaan walaakinii aniga wallahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogsoonahay lain xadatuka haddii aan kuu sheega alyowma maanta xadiia kadibin xadii been ah war been haddii aan kuu sheega tardaa bihi canii aad iga raalli noqota layushikana allahu alla wuxuu mxuu ahay xaqiiqa ku yahay yuskiduka calaya inuu i ka caraysiin doono weyaan wain xadatuka haddii aan kuu sheego xadiia sidqin war oo run ahna tajidu calay waad ii caroonaysaa fiihi ilaa aniga la arju waxaan rajaynaa fiihi asaga cuqbaa cirib allaha ilaahay ciribsami inuu isiiya ayaan rajaynaa weyaan wallahi baan ku dhaartay maa kaana lii iima min cudrin wax cudur ma wallahi baan ku dhaartay maa kuntu ma ahayn qatu weligay aqwa midka xoog badan walaa aysara mid ka daajirsan minii aniga xiina tahalaftu markaan dibdhac canka xaggaada faqaala nabiga wuxuu yiri sal faqala rasul rasulka wuxu yiri sal allah alay slam ama haadaa ninkan ka cab miya faqad sadaqa run buu sheegay faqum istaag ka cabow xataa yaqdiya allaahu fiika ilaa ad ilaahay kaa xukuma ood muxuu ahay ama lagu xirto ama lagu daysta ka weeyaan wa saara marka socday rijaalun rag min bani salima reer bani salima ka mid ah faatabacuuni way isoo raaceen faqaaluu waxay yidheen baan ku dhaartee maa calimnaaka kuuma aan ogeyn adnabta inaad dadaartay demban dembi qabla haada weligaa dembi aad dambaado kan ka horrey ma ogsoonin laqad cajizta ma waxaad kari weyday fii an laa takuuna inaan noqonin ictadarta mid u cudur daarta ilaa rasuulilahi rasuulka al sal allahu alay waslem bima ctadara bihi lmukhalafuuna dadka la dib meriyey waxay ugu cudur daarta inaad u sheegat miyaad awoodi weyday mintmxuu ahay qaabdarri intaa leeg miyaa kugu dhacday faqad kaana wuxuu ahaa kaafika mid kugu filan dembaka dembigaada waxaa kaaga filan istikfaaru rasuulilah rsulka al sal la slm dembi dhaaf weydiintiisa ayaa kaaga filan laka adigu ku dembi dhaaf dembiga aad gashay iyo beenta aad sheegtaba waxaa kaaga filan nabiga dembi dhaafku alla ku weydiiyey qaala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay maa zaaluu kama ayna zuulin yuaniibuunanii inay eedeeyaan oo i dhaleecayaan xata aradtu ilaa aan ka damca oon an arjac inaan usoo laabto ila rasulillah rasulka sal slam oo fa nafsi naftayda aan beeniyo oon dhaha nabi allow wixi sheega beenaahayd waxba kama jirin uma qultu waxaan lahum ayaga hal laqiya ma la kulmi haada arrinkan igu dhacay oo muxuua runta aan sheegay maci aniga maciga min axadin qof arrintan ay ku dhacday oo sida igu dhacday ku dhacday ay ku dhacday kadibna run sheega ma jiraa qaal waxay idhn nacam ha laqiyahu macaka waxaa la kulmay rajulaan laba nin qaala waxay idhahdeen mila maa qultu waxaa tiroo kale ay wa qiila lahuma ayagana waxaa loo yidhi mila maa qiila laka wixii loo yidhi ayana loo yidhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan man huma waa kuwe labada nin qaala wuxuu yidhi muraarata ibnu rabiic alcamri wa hilaal ibnu umayata alwaaqifi labadaa nin weeyaan saxaabada nabiga ka mid alayh slat slam qala wuxuu yidhi fadakara lii waxay sheegeen rajulayni saalixayni qad shahida badran bader xaadir laba nin oo ree bader ah oo raggii bader xaadir ka mid ah fiihimaa labadooda uswatun dayasho ayaa ku sugan weeyaan qaala wuxuu yidhi famadiitu waan socday xiina dakara dakaruuhuma lii markay ii sheegeen waxaa weeyaan waan iska socday weyaan oo go-aan waxaan qaatay inaan nabiga ku noqonin oon go-aanka horon qaatay iyo warka aan sheegay nabiga cala aan u sheegay halkaas aan ku adkaysto ama muxuu ahaa liigu muxuu ahaa maxkamadayo ama haliigu cafiyo weeyaan intaas inta dambe habeen dambe iyo mxuu ahaa axaadiiska dambe insha allah tacala aan kamili doona hadduu ilahay noo qadara hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdihi wa rasulih